الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفضائل فضائشii buu ku saabsan yahay baabu fadli nasabi النabiy inta fadliga leh ee makhluuq ah waxaa ugu fadli badan rasuulkeenna sala allahu calayh waaalih wasalam marka wuxuu ka bilaabay musanifka fadliga nabigeena calayhi salaam kadibna ambiyo kale asxaabtii saas ku wadi doonaa aad buuna musanifka alimaamu muslim raximahu llah fii baabi alfadaa'il ayuu oga hadlaa waana qayb ka mid ah canaasirta iyo mawaadiicda uu kitaabka ku noqdo jaamic magaca jaamic layidhaahdo si uu magaca ugu rumoobo waxaa kami waxaa weeyaan siddeed mawduuc kitaabka kulmista yaa aljaamic la yidhaahdaa waxaa ka mida fadaaisha baabu fadli nasabi nabiy nabiga calayhi salaatu wasalaam nasabkiisii ayuu ku saabsan yahay iyo wa tasliimi alxajari dhagixii salaamidiisii calayhi nabiga uu salaamay korkiisa qabla anubuwa intaa nabiga loo khabrin oo loo warraminoo nabi laga dhigin yaa dhagax salaami jiray la'annahu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nubuwadiisa iyo risaaladiisu afartan markuu jiray bay bilaabatay umbi'a biiqra wa unzila bilmudathir iqra bismi rabbika aladii khalaq shan aayadood ay ka bilaabato ayaa nabigu nebinimadiisa ka bilaabatay oo looga warramay xaq alleh rasuulnimadiisii iyo qum faandirna suurat almudahir ayay ka bilaabatay iyadana rasuul loogu daray nabi rasuul ah ayuu ahaa laakiin afartankaa sano ka hor dhalashadiisii ka soo bilow nabiga calayhi salaam iyo gogoldhiggii dhalashadiisa loo gogoldhigay iyo intii uu nabiga calayhi salaam uunan rasuul noqoninba waxaa jirtay aadaab iyo akhlaaq rabbi uu siiyey ilaalin iyo cinaayo min allaahi xag alla ka ahaatay irhaasaad iyo muqadimaat nubuwada iyo risaalada tusaayo ishaaraya karaamaad muuqanaysay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu toosiyeyoo uuna shirki iyo khamri iyo xumaan midna ku dhicin qabla nubuwatihi wa risaalatihi calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ahaa rajul addabahu allahu subxaanah wa axsana ta'diibah ilaahay uu edbiyeyoo edabtiisana u hagaajiyey buu ahaa dhalashadiisii bay ka bilaabatay in lagu beegay uu dhashay nabiga calayhi salaam ee caamka la yidhaahdo caamulfiil maroodiga markii qoomkii iyo nimankii xabashida ahaa ee hogaaminayay abraha uu hogaaminayey la halaagay sanadkaasuu dhashay nabiga calayh salaam iyadoo laftirkeeda waxay ahayd muqadima iyo tamhiid iyo gogoldhig loo diyaarinayo nabiga sala allahu calayh wasalam oo haddii maka ay qabsan lahaayeen maka mayna noqoteen meel u suubatan nubuwadii iyo risaaladii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa marka waxaasoo dhan baa laga sii xaaqay oo la hor istaagay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ilaaliyey waxaa ka mid ahaa jinkii laga dhowray samada iyo istiraaqu samciga laga ilaaliyey hawaatif fara badan iyo dhawaaq fara badan oo dhacaayey oy dadku maqli jireen ayaa ka mid ahaa u ishaarayay nabiga calayhi salaam marka jinni iyo insi iyo malagba iyo xataa axjaartii dhagaxyihii iyo geedihii intaba waxay tusaayeen nabiga calayh salaam fadaaishiisa iyo muxuu ahaa calaamaadka rasuulnimadiisa arrimahaasay tusaayeen isagoo yar inay geedaha ay hooskooda ama hooska ay raacraacaan inuu raahibkii baxayra uu sii garto oo sii ishaaro arrimahaasoo dhanba way ka horraysay intaa nabiga laga dhigin rasuul nabi a laga dhigin nasabkii uu ka dhashay iyo qowskii uu ka dhashay oo ahaa qows qiimo iyo sharaf leh ixtiraam iyo dhowrsanaan leh lagu yaqaanay nasaha iyo fiicni iyo karaamo ayaguna waxay ka mid tahay fadligii nabiga sala allahu calayh wasalam xataa inuu ilaahay qowsba qowska ugu fiican uu ka dhalin jiray laga bilaabo ibraahiim alkhaliil uma ibnahu ismaaciil kinaana ilaa sidii loo soo waday bani haashim uu ka ahaada nabiga sala allahu calayh wasalam qaala xadaana muxamed bnu mihraan araazi wmuxamed bn cabdiraxmaan bnu sahmin jamiican can alwaliid alwaliid bnu muslim alqurashi qaala ibnu mihraan isaga wuxuu yidhi xadaana اlwaliid ibnu muslim qaala xadaana alawsaaciyu cabdiraxmaan binu camr الshaami can abi camaar shadaad annahu samica wuxuu maqlay waailata bn اlasqac radia allahu canhu waardaa yaquul isagoo leh samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqloo yaquulu leh ina allaha istafaa kinaana ilaahay kinaanuu doortay min waladi ismaaciil ismaaciil owlaaddiisii nabi ismaaciil oo maka la keenay isagoo yar oo ardu shaam aabbihii ka keenay ilaa way socotee wareeggaan baa lagu jiray adduunka ciraaq buu ka soo cararay aabbihii ibraahim calayhi salaam nimankii dhibka badnaa iyo boqorradii dhibka badnaa kadibna wuxuu aaday ardushaam shaam markuu tegayna boqor kale waa kii u tegey ibraahim calayhi salaam islaantiisii saariya uu damca hunguriyeeyey ilaahay ka qabtay haajaro uu siiyey oo yidhi war gabadhana siiya idhaafiya haajaradaas ismaaciil bay dhashay xijaas buuna keenay haajaro iyo wiilkeedaoo yar qisadii mashhuurkeeda dheereed kadib de meeshaasuu ku koray oo reer carbeeda nimankii jurhamka ee carabta ee qaxdaaniyiintaha ka guursaday ismaaciil meeshaasuu ka farcamay owlaaddiisii marka kinaana kinaana ina allaha istafaa kinaanata kinaanuu doortay qowska la yidhaahda min waladi ismaaciil ismaaciil owlaaddiisii ninkaa kinaanaabu ka doortay waa halka nabiga abtirkiisa uu maro wastafaa qurayshan quraysh buu doortay nabigu min kinaanata kinaanana wastafaa min qurayshin qurayshna wuxuu ka doortay bani haashim oo qowskii nabiga ah wastafaanii allah anigu igu doortay buu yidhi min bani haashim bani haashimna anuu iga doortay ilaahi subxaana wa tacaala fa huwa nabiga calayhi salaam khiyaarun min khiyaarin min khiyaar ayuu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxadaanaa abu bakr bn abi shaybata qaala xadaanaa yaxya bn abi bukayr can ibraahim bn dahmaan xadaanii qaala xadaanii simaaq ibnu xarb can jaabir bn samura qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi inii anigu la acrifu waxaan garanayaa hadda oo nabi iyo rasuulnimoba laskugu daray buu ka sheekeynayaa qiso horeoo soo martay innii la acrifu haddaba waxaan garanayaa xajara dhagax bimakkata maka ku yaalla dhagaxyaheeda ka mida kaana yusallimu isalaami jiray calaya korkayga qabla an ubcad intaa lay soo saarin ayuu isalaami jiray innii la acrifuhu al'aan haddaana garanayaa buu yidhi meeshuu ku yaalla dhagaxa asaga ah saasuu nebi sala allah aleh wasalam nabigu salaamaya waa jamaadaad jamaadaadka iyo waxyaalaha aan nooleyn dareen ilaahay waa gelin karaa subxaanahu wa tacaala wa inna minhaa lamaa yahbitu min khashyati illaah dhagaxyaha waxaa ka mida qaar soo dhacaaya cabsi ilaahay darteed buur usoo garaangaranaysa ee dhagax soo dhacayaa ka mid ah waxyaalaha hadlaaya ee tasbiixsada ee dikriga la yimaada ee alla aqoonsan waa makhluuqoo idil ee noolaha iyo aadamaha keliya ma aha wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahu wax walbaba ilaahay bay u tasbiixsadaan oo khuduucan laakiin inaga ma garanayna tasbiixdooda rabbi baa garanaya subxaana wa tacaala dhagaxaasaan garanoo islaami jiray buu nabigu calayhi salaam assalaamu calayka dhihi jiray haddaba waan garanayaa buu leeyay rasuulka sala allah alay wasalam taa laftirkeeda waa karaamaad waa fadli waa mucjizaad nabiga sala allah alay wasalam qabra nubuwa intaan la magacaabinba nabi naga dhiginba ilahay uuna soo sheegi uuna sheegin ama uunan u soo dirin jibriil ayaa la sii karaameeyey rasuulka sala allah alay wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay tafdiili nabiyina nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam fadilidiisii laga fadilay calaa jamiici alkhalaa'iqi khalaa'iqda dhammaantood laga fadilay jinni iyo insi iyo malag iyo bashar laga fadilay sala allahu calayh waaalih wasalam tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin rusushii baa ugu fadli badan ayagii buu ilaahay sii kala fadilay oo qaar waxaa ka mida minhum man kallama allah waxaa ka mida khaliiluraxmaan waxaa ka mida ruuxullaahi ciisa ululcasmigii waxaa ka mida ah nabigeenna waxoo dhanba kaba fadli badan oo sayidu waladi aadam ah sala allahu calayh waaalih wasalam qaala xadatani alxakam bnu muusa abu saalixin qaala xadaanaa hiql yacni ibnu ziyaad can alawsaaciyi cabdiraxmaan ashaami qaala xadaanii abu camaar shadaad qaala xadaanii cabdullahi bnu faruukha qaala xadaanii abu hurayra cabdiraxmaan ibnu sakhr dowsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ana anigu sayidu waladi aadama aadam wuxuu dhalay oo idil sayidkoodii baanahay u sarreeyey ka korreeyey ka fadli badnaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo yayna sayidnimadeeda muuqan doontaa yowma alqiyaama inuu yidhaahdo sayidu waladi aadam yowma alqiyaama huwa sayidu waladi aadam fi dunya walaakhira adduunya aakhiraba nabiga calayh salaam asagaa sayid u ah kana fadli badan dhammaan wuxuu aadam dhalay yowma alqiyaama wuxuu si gaara ugu caddeeyey nabigu u sheegay waa maalinta sayidnimadiisa tadhara suudatuhu sayidnimadiisa markaasay muuqanaysaa qiyaamaha hadda adduunka dad badan baa sayidni sheeganaaya boqor sheeganaaya wax sheeg sheeganaya iyo maarata inuu madax yahay ama dadka sare ama fadli laakiin maalintaasi dhammaan aadam wuxuu dhalo dhanba taxta raayatihi calayhi salaam liwaa alxamdi calankaa nabigaa la hoos taagan yahay asagaa sayid inuu yahay loo wada qiraya ooy dhammaantood maarata ay leeyihiin noo shafeec ilaahay noogu maaragtay shafeec ay dhihi doonaan wailaa adduunya aakharaba sayid wey calayhi salaatu wasalaam waxay la mid tahay liman ilmulku lyowm lilahi alwaaxid alqahaar maanta qiyaamaha ilahay wuxuu leeyahy mulkigaa iskale maanta wuxuu ilahay adduunkana mulkiga asaga uu leeyahay laakiin adduunyada qaar baa mulki sheeganaya boqortooyo sheeganaya ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama riwaayo kale wuxuu ku daray walaa fakra faanaga ma aha inaan dhaho aadam wuxuu dhalo dhan baan sayid u ahay inaan faanaya ma ahee waxaa ku xumbaaray nabiga idhaar nicmat illaahi calayh inuu ilaahay nicmadiisii uu siiye muujiyo oo ka sheekeeyo fa ama binicmati rabbika faxadi nicmada ilahay kusi inaad ka sheekayso oo tirahdo waxaasoo ilahay u galladaystay sidaasaan ahay faan iyo taskiyatun ma aha waa nicmada ilahi laga sheekeynayo taa waa midda koobaad ta labaadna min baabi bayaan watabliiqi alwaajibi sala allah alay wasalam iyo gaadhsiintii dadka la yidhi gaadhsii diinta yayba ka mid tahay inuu gaadhsiiyo inuu yahay sayidu waladi aadam marka taana waxaa weeyaan inuu caddeeyo waajibay ku tahay ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama wa awalu man qofka ugu horreeyaan ahay oo yanshaqu canhu alqabru qabriga uu ka dilaaci doono dadko dhan waa la dhammaan doonaa adduunka dhan waa la aamusiin doonaa buunkii markii la afaafuufo inta nool hal mar baa lagu habsan oo buunkii lagu dhuftay bay la wada dhammaanayaan sida halhal loogu siibayo halba qof waa dhinta lagu hayo iyo la wada tuuran yahay oo suuqii shaqaynaayo oo xoolihii la maalayo oo darkii iyo muxuha la hagaajinayo yaabuun lagu dhufan markaasa la wada daadanaya sacqi baa imaanaya kadib soo bixidiiba haddana lagu dhufanaya buunkii lagu soo baxayo qofka u horreeya qabriga ka soo booda waa rasuulkeena sala allah aleh wasalam wa awalu shaaficin mid shafeeca midka ugu horreeyaanahay wa awalu mushafacin mid laga shafeeca aqbala ka ugu horreeyaanahay qof ilaahay shafeeco weydiiyey ee ergo oo dad u ergeeya qofka ugu horreeyaanahay ka laga aqbalay noqon ugu horreeya ilan waxaa weeye inaad u hor shafeecdaa dhici karta laakiin dad kale lagaa hormariyo wuxuu yidhi intaan u hor shafeeco ya haddana anigii la ii horraysiinaya <clears throat> in layga aqbalo baaba shafaacat alcudmaa baabaa jirto oo khalaa'iqdao dhan nabiga uu shafeeci doono sala allah aleh waali wasalam <clears throat> baabun wuxuu ku saabsan yahay mucjizaati اnabiy nabiga mucjizaadkiisa calayhi الsalaatu wasalaam waa wax dadku aynan la imaan karin caad ahaan caadada khilaafsan wax caadada khilaafsan oo ilaahay uu ku xoojinayo calaamana oga dhigaayo nabigan inuu rasuul xaqa oo ilaahay soo dirtay u yahay oo dadka si ay u rumeeyaan darteed ayaa mucjiza la yidhaahdaa wax dadkuna ayaan la imaan karin si walba hadday yeelaan qur-aanka ugu weyn mucjizaadka nabiga calayh salaam intii kale ee mucjizaadka nabiga calayh salaam de waqtigooda waa dham waqtigaasunbaa lagu xoojiyey laakiin qur-aanku asaga waa mucjiza alkhaalida la yihahda mar walbaba faatuu bisuuratin milihi iyo bicashri suwarin ayaa ku hortaagan qur-aanka war walbaba taxadigii iyo icjaaskii waa taagan yahay waa mucjize aan dhammaanayno mar walbaba yaa keeni kara qur'aan oo kale ilaa maanta waad dhihi kartaa laakiin ciisa calayhi salaam mucjizadii la siiyey ibraahim alakmah iyo barasta iyo uu daaweyn jiray iyo waxyaalahaasi dhammaantay maanta wax sheegan kara male daayib muuse ushiisii isku dhammaatay <clears throat> wakhtigiisii un ahayd laakiin mucjizada nabiga waa mid khaalidaa iyo mid wakhtigaas iyadaa shaqaysay oo wakhtigeedii dhammaaday intaba way qaybsantaa qala wxadaanii abu rabic sulaymaan bnu daawuud alcataki qaala xadaana xamaad yacni ibna zaydin qaala xadaana haabitu ibnu aslam albunaani can anas bni malikin abu xamsata albasri radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu dacaa wuxuu u yeeray bimaan biyo biyo keena buu yidhi fa utiya biqadaxin waxaa loo keenay dhiil raxraaxin waasac ah weel yar oo af sakxadsan afkiisa xoogow yani uu ballaaran yahay yar ragaaban yaho afkiisa una god dheer ma laha raxraxkaasaa la dhahaa fa jacala alqowm dadkii baa waxay gudagelin yatawada'uun inay weysaysanayaan inay weysaysanayaan nabiga gacantii buusaa u geliyey weelkii yaraa biyaha biyaha maanta ku jiray yuu farihiisaa u geliyey biyaha ka soo burqaday dadkii baa ku weysaysanaya faxasartu waxaan xisaabay oo qiyaasay maa bayna sittiin lixdan ilaa amaaniin inay ahaayeen dadkii biyihii yaraa ee faraha nabiga uu ku hayay calayh salaam ka soo baxaayey dadkii ku weysaystay lixdan ilaa siddeetan baan ku qiyaasay buu leeyahay anas binu maalik radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi fajacaltu anduru waxaan gudagal inaan fiirinay ilalmaa biyihii oo yambucu ka soo burqanayo min bayni asaabicihi farihiisa dhaxdooday ka soo baxayeen <clears throat> biyuhu waxay ka soo baxayaan nabiga farihiisa naftooday ka soo baxayaan ah, takfiirulmaa ma aha biyihii oo batay ma aha ee waa biyihii oo ka soo baxaya faraha nebiga calayh salaam waxay ka xeel dheer yihiin khuruuju lmaa'i min alxajar nabi muuse calayhi salam dhagaxuu ku dhuftay usha ee biyaha burqaday li'annahu dhagaxyaha inay biyo ka soo burqadaan oo ay ka soo daataan oo webiyaashu ay buuraha ka soo baxaan shay wuxuu ahaa ilaa xaddin maa mucjizaba hadda ha ahaato xaadirkan laakiin asal ahaan biyuhu inay buuraha ka soo baxaan waa la yaqaana in laakiin ay ka soo baxaan bini aadam farihii biyo saafi ah ay ka soo baxaan oo la cabo oo lagu weysaysto oo la isticmaalo tanaa ka sii xoog badan mucjizadaas ayada ah وxadaثnii isxaaq بn muسى الأنsaariyu qaala xadaثna mcن بn ciisa qaala xadaثna malik بn aنaس xaa وxadaثnii abu طاhir أحmed بn cmر أhbarna ibn whbin cabdالlahi can malik بn aنasi can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طلxata can anas bn maliki camuhu weeye adeerkiis annahu qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allah calay wasalam nabiga oo walxaal xaana salaatulcasri salaaddii casar ay wakhtigeedii gashay casarkii oo la gaadhay faltamasa naasu dadka ay raaraadiyeen alwuduu'a wayse ay raadiyeen falam yajiduu maynan helin biyola'aan baa ka jirta meesha biyihii waa la waayey fa uutiya rasuulullah nabiga waxaa loo keenay loo soo helay calayhi salaam biwaduu'in wax yaroo biyo ah fawadaca rasuuluullah nabiga calayhi salaam wuxuu dhigay fii daalika alinaa weelkaas yadow gacantiisi sharafta badneed wa amara annaasa dadkiibuu amray an yatawadow inay weysaystaan minhu min almaa'i biyahaas ka soo burqaday farihiisa qaala anas wuxuu yidhi fa ra'aytu almaa biyihii waxaan arkay yambucu ka soo burqanaya min taxti asaabicihi farihiisa hoostooda fatawada'a annaasu dadkii waa weysaysteen xataa tawada'uu ilaa ay ka weysaystaan min cinda aakhirihim kii ugu dambeeyey xataa uu ka weysaystay waxaan kaagay ma leh dhammaan xataa kii ugu dambeeyey qال xdثna أbو qسان المسمعي qال xdثna معاad عن بن هiشام qال xdثna أbي هiشام الدسواي عن qتاadة بن دعاamة qaala xadaana anas bnu maliki ana nabiy allahi sala allahu alay ali wasl nabiga ilaahay iyo wa asxaabahu saxaabadiisii alkiraam oo bizawraa meeshaas zawra layidhahda jooga waa kuu sheegi doonaa qaala wazawraa'u bilmadiinati magaalada madiinay ku taallaa cinda asuuqi suuqa agtiisa iyo walmasjidi masaajijka agtiisa fii maa amah meeshaas ayay ku taallaa meelmeesha u dhow fii maa amah marka amah dila marka waxaa weeyaan waa meel aan sii fogeyn ishaaro qariiba wey fiimaa ama meeshaas masjidka nabiga iyo suuqii madiina oo baqiic ku yaalay meel u dhow bay ahayd zawradu dacaa wuxuu nabigu u yeehay halkaa markuu joogo biqadaxin weel fiihi maaun biyo ay ku jiraan keena fawadaca kafahu sacabkiisii wuxuu dhex dhigay fiihi biyihii fajacala yanbucu inay burqan min bayni asaabicihi farihiisa dhexdooda fatawada'a waa weysaystay jamiicu asxaabihi asxaabtiisa idaalkood qaala qultu waxaanin kam kaanuu ya abaa xamsa abaxamzow meeqay ahaayeen baan idhi buu leeyahay qataada binu dacaama qaala kaanuu waxay ahaayeen zuhaaa alaaimi'a zuhaa'a alaaiimi'a saddex boqol wax ku dhoway ahaayeen marka takfiirulmaa iyo faraha biyaha soo baxay hal mar maynan ahayn intaasoo jeer bay biyuhu bateen oo marra madiina farihiisa ay ku bateen saddeilaa siddeetanay dadku joogeen saddex boqol ay bargaareen mar waa kii ceelkii biyihiisa uu batay mar waa kii wadaantii iyo muxuu ahaa sibraarkii islaanta wadata biyaheedii ay bateen way badnaayeen hal mar meeheen mar kaleaan arki doonnaa iyadana xudaybiya aan soo marray iyo mar kale oo iyaduna tabuuk oon arki doona insha allah waxadaana moxamed bn muana alcanazi qaal xadaana moxamed bnu jacfar gunda xadaana saciid ibn abi caruuba can qataada ibni dicaama can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayh ali waslam nabiga ilaahay kaana bizawraa buu joogay fa uutiya biinaa'in weel baa loo keenay maayin biyaah laa yaqmuru aan daboolaynin asaabicahu farihiisa biyo yar oonu xataa farihiisa qarinaynin ayaa ku jira aw qadra maa yuwaari wixii qariyo asaabicahu inta faraha wax qariya bas ah uma dakara naxwu xadiidi hishaam biyihii baa batay waxadaanii salamata bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acyan qaala xadaana macqil ibn cubaydillaahi can abi zubayrin can jaabir bni cabdillaah ana uma maalik kaanad waxay ahayd tuhdii lilnabiy nabiga waxay u soo hadiyeen jirtay sala allah alayh waali wasalam fii cukka hadiye usoo diri jirtay hadiyadaasoo ku jirta fii cukkatin qumbe lahaa uu u sugnaaday qumbahaasi samnan subag hadiye oo qumbe ku jirta oo subaga ayay nabiga usoo hadiyayn jirtay wax maqaarka laga sameeyaa qumbaha la dhihi jiray maqaarka laga sameeyo intii la magdiyo ama isagoo hagaagsanoo nadiifadeenna weel laga dhigo afkarta madaxa kore laga giijiyo oo looga sameeyo geeso gudahana uu ka ballaaran yahay wixii markaa la geliyana lagu xidho halkaa marka wuxuu noqonaya kate subagga iyo codcodka codcodka iyo hilibka collabta ah waxaasoo dhanba fayaatiiha banuuha cukadaasay ah, nabiga u geen jirtay nabiga alay salaam buu subaga u shubi jirtay way soo ceshan jirtay weelkii asaga ahaa ee subaga nabiga loogu geen jiray yaa agteeda iska yaali jiray fayaatiiha waxaa u imaan jiray banuuha caruurteeda fayas'aluuna waxay weydiisan jireen aludma koosaar ciyaalka wadidii baa imaanahoyo koosaarna sii waxaan suganna sii walaysa cindahum shay waxay haystaanna ma laho oo koosaara fatacmidu aayar bay aamusi qumbahanay og tahay nabiga calayhi salaam waxa loogu geen jiray in sir ay ku jirto ku duugan tahay karaamadii iyo mucjizadii iyo barakadii nabiga ay gaadhay aayarta intay kacdo xumahaya ma dhahaysee qumbihii intay kacdo fatacmidu ila aladii kaana tuhdii bihi linabiy sal slam kii ay nabiga wax ugu jirtay bay aadaysaa fatajidu waxay ka heli hadday saa tidhaahdaba fiihi samnan subag bay ka helaysaa saa markay tiraahdo subag ku jiraba waa goorma meeqa sano soog baa iskaga jira famaa zaala kama yuqiimu lahaa udma baytiha gurigeeda koosaartiisii iyo subageedii inuu baaqi u yahay u nagi yahay xataa casaratu ilaa ay ka maroojiso oo ay ka murdiso markii dambe tiri oo maroojiso ay murdisay ee ka soo murdisay fa atat innabiya nabiga calayhi salaam bay u sheegtay fa qaala waxay tihi casartuha nabi allow mar walba waxbaan ka heli jiray markaas intaan maroojiyey aan soo murdiyey wixii waa go'ay casartuha qaalat waxay tihi faatat nabiya nabiga calah salam bay u timid faqaala nabigu wuxuu yidhi casartiiha qisadii bay u sheegtay dabcan baashii markii la murdiriye way ka dhammaatay markaasuu wuxuu yidhi oo ma murdisay inaad iska foorriso saa tirahdon ba ficneede qaalat nacam haa bay tihi qaala low taraktiha low taraktiiha haddaad ka tegi lehed oo iska dayn laheed qumbaha oo markay carruurta ku dhahaan sugaan rabnaaba aasaa dhihi laheed maa zaala kama zuuleen qaa'iman xaaliya mid negi oo baaqi ah oon dhammaanaynin iyo weligii ku ahaan lahaa baa layidhi laakiin adigii baa dhex galay oo meeshii aad tawakulka iyo ictimaadka iyo iimaankaada aad ku ekaan laheed bismillahi raxmaan raxiim iska dhahan laheed aayarto yaad waxaa tiri xisaab baad gashay waxa ku jira iyo suu yahay iyo waxaad tiri deen wax yar meesha ugu aad murdisay la timid anfinaysa niyad wanaaggii hore iyo tawakulkii qaala waxadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acyan qaala xadaana macqil can abi zubayrin can jaabirin ana rajula nin yaata nabiya nabiga calayh salaam u yimid yastadcimu asagoo ka dalbaaya quud yastadcimuhu ee yatlubu minhu acaaman nin baa nabigu u yimid nabi iquudi buu yidhi oo waxaysii raashidii waxaysii waan baahnahay ayuu yidhi faadcamahu wuxuu siiyey oo quudiyey shara wasqi shaciir wasqiga ama ritirar qabandiah bacdigii shadri ubaana bacdina wuu noqdaa nisfina wuu noqdaa wasqigaa niskii ayuu siiyey xogoo qabandi ah ayaa la siiyo yar famaa zaala arajulu ninkii kama zuulin yaakulu inuu ka cunaayo minhu shaciirtii asaga iyo wa imra'atuhu xaaskiisi iyo wadayfuhumaa marti wixii u imaado martidoodaa ayrunbaunsaa lasoo soo dhiga oo laga soo ridani xataa kaalow ilaa uu ka miisay markii dambe uu miiso yar war waxa meesha ku jira bal xisaab laa tuxsii fayuxsi illaahu calayk wixii buu xisaabay koobayo markaasaa deena kab faata nabiya nabiga calayhi salaam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi nabigu low lam takil haddaadan miisin la akaltum minhu waad ka cunin laheedeen wala qaama waa nagaan lahaa lakum idinku idin nagaan lahaa marka risqiga intuu ilaahay ku og yahay ee adaadan ogeen ayaa ka badan waxaa adigaad xisaabanayso tirsanayso ka warhaysaad xagga xagga ka taagan tahay irsaaqadda ilaahay uu ku hayaadan ogayn ictimaadkaada iyo tawakulkaada iyo rajadaada xagga ilahay mar walba ha u rajaxnaato waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib meenuuna malaysanaynin ayuu ilaahay ka arsuqaya oo ka masruufaya meelaad malaynaysaan waxba waad ka weyn kartaa marka waxaa weeyaan miisidaad uu miisay caaishana sidoo kaley ahayd raashin looga tegayse markii dambe miistay waa ka go'ay xadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarami marka miisku markaad dadka wax kala gadanaysaan in la miiso oo la xisaabo baraka ku jirta kolse guriga haddaad soo dhigato bismillahi intaa tira aariska dardarso waxba maalin walba meeqa koobaa soo hadhayo meeqa kiilada ku haynin qaala xaddaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami samarqandi qaala xaddaana abu caliy alxanafi qaala xaddaana malik ibnu anasin wahuwa ibnu anas buu ku yidhi can abi zubayrin almakiy ana abaa dufayl bin waafila radia allahu canhu man maata min asaxaaba saxaabada nabiga calayhi salaam qofki u dembeeya dhintuu ahaa oo maalintu dhintay abaa dufayl najma dahaba waafala afala najmu saxaaba saxaabada nabiga calayh salaam xiddigoodii halkaasu ku dhammaaday cilmigoodii iyo ahartoodii iyo raadkoodii baa hadhay wanaktubu maa qadamuu wa aaaarhum raadkoodii baa hadhay lakiin ayaga waa dhammaadeen saxaabigana u dambaysay abaa dufayl baa u dambeeyey saxaabiga wuxuu marka waa saxaabiyun saqiir yarwi can asaxaaba saxaabaduu ka wariyaan riwaayadiisa marka waa maraasiilu saxaaba la dhihi waa la xujaysanaya lamid maaha maraasiilu taabiciin waman bacdahum biixsaan ayb ana mucaad binu jabalin ya ahbarahu u warramay abaa dufayl waa camar bin waafila qaala wuxuu ku yidhi mucaad baa u sheekanaya kharajnaa maca rasuuli illaah nabiga maciisa calayhi salaam baan baxnay buu leh caama qaswati tabuuq sanadkii tabuuq lagu duulay sanadkii sagaalaad ee hijrada weeyaan waa duulaanuu nabigu qaaday ki ugu dambeeyey oo weyn fa kaana yajmacu salaat salaaduu nabiga jimcin jiray duhurka iyo casarka maqribka iyo cishaha inaad musaafir haddaad tahay jimcisaa kuu bannaan jamcu taqdiim ood soo hormaraysa casarka jamcu taakhiir oo casarka meeshiisa duhurka u dibdhigto intaba waa kuu bannaan yahay sawaaun kuntabka iyo jaddi sayr am laa jaddu sayr jamhuurtaas ku khilaafsan iyo imaam maalik inuu qofka hadduu musaafir yahay laakiin markaa uuna soconin xataa salaadiisa waa jimcin karaa saas jamhuur ulculamaa ay ku tageen xadiidkan ayay u deliishanayaan tabuuk dakhala wakharaja meel buu nabigu degan yahay salaadihii buu jamcinaya waa ku noqonaya marka waa tabuug weyn labaatan beri ayuu nabigu jamcinaya meel uu degan yahay sala allah aleh ali wasalam imaam maalik wuxuu dariisanaya xadiid cabdullahi bn cumar oo kusoo marray kitaabu safar iyo jamcu salawaata kusoo marray kaana ida jada safara ida jada sayra jamaca waa kii uusoo maray ayib kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lah camal caswati fa kaana yajmacu salaata salaaduhu jamcin jiray duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho fasalla duhra duhr buu tukaday iyo walcasra casr jamiican xaalihi kuwa la jamciyey walmaqriba maqribkii buu tukaday walcishaaa jamiican xaaluu jamciyey xata ida kaana yowma maalin markii maalmihii kamida uu meesha deganaa maalin kamida markuu jooga akhara salaata salaaddii buu dibdhigay jamcu taakhiir uma kharaja waa soo baxay fasalla duhra duhurkii iyo walcasra casrkii buu tukaday jamiican ayagoo la jamciyo jamcu taakhiirah uma dakhala waa galay meeshuu deganaa teenadiisii uma kharaja waa soo maqribkii cishaa la gaaray fasalla almaqriba walcishaa jamiican buu haddana tukaday maqribkii cishihii uma qaala nabiga calay salaam wuxuu yidhi inakum idinku sataatuuna hada beri baa la guuri rabaa wadad dheer baa la qaadi daroon oo oomana ah biyaha meesha ay ku yaallaan buu nabigu sii sheegay waa mucjizaad dhulka ma aqoonin nabigu meesha biyaha loogu tegi doono qaabka biyaha loogu tegi doono iyo saxaabadii oo tawjihi iyo dardaaran uu siinayo inakum sataatuuna berri baad tegi doontaan insha allah haddaa la yidhaahdo cayna tabuk ishii iyo durdurkii iyo ceelkii tabuuk berri baad tegi doontaan wa inakum lan ta'tuuha ma tegaysaan xataa yuudaxiya nahaaru ilaa maalinta ay barqin kulul ka gaadho ma tegaysaan oo gaari maysaan faman jaa'aha qofkii u hortaga oo minkum idinkaga mida u hortaago ila waala daba socdaaye falaa yamasayuna taabanin min maayaha biyaheeda shay an waxba ka taabanin xataa aatiya ilaa aniga ka imaado nabigu waxaa lagu yaqaanay markii la socdo safar la yahay gadaal buu ka socon jiray dadka tabarta daran buu nabigu soo hawadin jiray si aan looga tegin jihaadka markuu bilowday iyo xarbahana fi lmuqadima horta horuu ka dagaalami jiray oo wax ka horreeyey maba jirinba marka haddii alla tago dadku waa socdaaye ceelkii kuwa u horreeya tago yayna biyaha taabanin hana sugaano ilaa aan oga imaado faji'naaha waa nimid buu leeyahay ceelkii walxaal qad sabaqana uu nooga hormaray ilayhaa cayntii iyo ishii rajulaani laba nin laba nin baa ka hormaray bay faraha la galeen yaan loo dhowaanin baa laisku ogaa walcaynu ishi waxaa loo tegay milu shiraaki yeelmada iyo indhalfareedda lugta kabta yeelmadeedoo kale wax yaroo dhuuban tabidu ay ka dhalaalayso bishayin wax oo min maain biyo ah wax yar oo saa u dhalaalaya oo dhuuban oo biyo oo diriiq ah ood moodo lugta ama kabta yeelmadeeda dhalaalaya yaaba ku jiraba biyihii waaba sii dhammaan rabaanba niman baa ile mukhaalafo la yimid yaa la taaba nin baa laisku ogaa qaala fasalahumaa labadii nin ee meesha loogu tegey yuu weydiiyey rasuulullahi nabiga calayhi salaam wuxuu su'aalay hal masastumaa war ma taabateen min maa'iha biyaheeda shayan wax ma ka taabateen qaala waxay dheen nacamhaa waan dhex galle waan cabna waa faraha la gallay fasabahuma annabiyu nabiga calayhi salaam baa caayay canaantay ah, mukhaalafay la imaadeen waa canaantay wey wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi maa shaa allah wuxuu ilaahay qadar an yaquul inuu ku yidhaahdo caraana ayuu dhagaha u geliyey maxaa igu dhacay mukhaalafada maxaad oola timaadee waa la canaantay qaala wuxuu yidhi uma qarafuu waxay soo dhurdhureen saxaabadu biaydiihim gacmahooda iyo minal cayni ishii yare ee dariiqaheed qaliilan qaliilan in yar in yar yaa gacmaha ilan weel ma gelaayo waa wax yar markaas deena xoogow saa loo soo yardhuro gacmaha ugu soo dhuro weel lagu soo aruuriyey xataa ijtamaca ilaa uu ka soo aruuro fii shayin wax yarbaa weel ku soo aruuray qaala waqasala rasuulu llahi sala allah alay wasalam fiihi fi linaa'i weelkii dhexdiisii yaday labadiisa gacmood buu ku dhaqay wawajahu iyo wejigiisii yaa heli kara barakadii nabiga alay salam wejigiisa iyo gacantiisa uma acadahu fiiha markaasuu ku celiyay deena ishi ishii qurqulaysa ee go'day ee biyaha laga soo dharay intuu nabiga alay salaam barakeeyey yuusaa ugu celiyey fa jarat ilcayn baad muuqatay bimaa'in munhamir biyo fara badan saasi lagu dhibciye barakadii nabiga ishii waa soo fakatay oo fiirso mucjiza mucjizaadka nabiga ka mida ah calayhi salaatu wasalaam markaasi ishii soo burqatay oo ilaahay furka ka siibay oo biyihii ay soo bateen ow qaala wuxuu yidhi khaziir biyo fara badan munhamir waa isla shaka abu caliyi baa shakiya ayuhumaa labadaa eray midii qaala uu yidhi raawiga xata istaqa annaasu dadkii baa dhaansaday uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam hadal taa hore mucjizo soomayn ahayn mucjizo labaad qabso qaala wuxuu yidhi yuushiku waxaa dhow yaa mucaadu mucaadow mucaad buu ku halqabsanayaa oo saxaabadii ka mid a ah, in daalat bika hadday dheeraato xayaatun noolal oo sii noolaato an taraa inaad aragto maa haahunaa meesha wixii ahaaday dhulkan saxraha ee abaarta ah ee biyuhu ku yeelyahay oo qad mulia laga buuxiyey jinaanan beero haddaad noolaato dhulkan saxraha ee biyola'aanta ee qarfaha ah oo waxaa laga yaaba inaad aragto wixiioo beera ah oo asandooyinka iyo beeraha iyo cagaarka iyo doogga ishaystaanoo biyuhus ay u burqanayaan waxa la filaayey oo markaa maskaxda saxaabada ay ku hayaan maaha dhul oomana ah oon lagu kala cararo wey sidii bay noqotay arduljinaan weeyaan oo beera iyo biyo iyo wax walbaba laga soo burqiyey wixii dhulka ku jiray baa lasoo soo saaray kunuus ahaa iyo biyo ahaa sacuudiga ku taalla hadda xadaana cabdullah bn maslabata bnu qacnab qaala xadaana sulaymaan bnu bilaal can camar bnu yaxya can cabaas bnu sahl bnu sacdin saacidiy can abi xumaydin saacidi radi allahu canhu qaal kharajnaa waa baxnay maca rasuuli illah nabiga maciisa calayhi salaam qaswata tabuuq duulaankii tabuuq faataynaa waadilqura tog la yidhahdo waadilqura oo tabuuq xaggeeda ah waxaan waadilqura baan nimid calaa xaqiiqatin beer liimra'atin naag ay leedahay islaan haweeney beer ay leedahay oo waadilqura ku yaallaan soo maray tabuuq baa loo socdaa waa waddadaa dheer nimankii reer ruum la dhihi jiray ee rumaanka la reer yurub yaa meeshaasi weerar lagu qaaday cadaawad badan baa ka dhexaysa iyagii muslimiinta qaswatu muutah waa kii ay saxaabada laayeen eh, koox saxaabada ka mida ah, ah oo saddex madax ay ka mid yihiin waa kay dileen kadib nabigaa ku duulay calayh salaam usaama binu zayd mar labaad waa kii uu dardaarmay halagu noqdo marka nimankaas ayaga ah beer islaan ay leedahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi ikhrusuuha beertan maaratan haa bal ha la gammido gammid hala qiyaaso hala xisaabo qof walba maskaxdiisa ka shaqaysiiyo beertan meeqaa ka soo bixi karta beeralaydu waxay yaqaanaan beerta iyo waxa ka soo bixi geedkan iyo waxan way garanayaan sida kuwa injineerada ay u gartaan dhismada iyo micmaarkan iyo waxaan waxaa gelaya ka soo geli doona ikhrusuuha bal qiyaasa buu yidhi fakharasnaaha markaasaan qiyaasnoona annagu intaasaynala tahay intaasynala tahay wa kharasahaa rasuulullah nabigana calayh salaam wuxuu ku qiyaasay casharata awsuqin ku xisaabay waxaa ka soo doonta toban ritirar fii kulli wusqin situuna saaca toban wusqi oo halkii wusqiba uu ku jiro lixdan suus lixdan suus markii toban lagu dhufto lixdan meeqay noqon lix boqol miya lix boqol oo suus bay markaa noqonaysaa mise waa lixdan ya toban ku dhufo soddon muxuu ahaa situun situun ah, lixdan ku dhufo lix boqol intaasay noqon doontaa buu nabigu yidhi calayh salaam nabigu beeraley may ahayn been waxba kama aqoonin laakiin waa mucjizaadkii bay ka mid tahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam ga wuxuu yidhi satahubbu calaykum weli mucjizaadkii baa socda waxaa dhaban doonta calaykum korkiinna alleyla caawa riixun dabeel baa kici doonta shadiidatun aad u daran falaa yaqum yuuna kicin fiihaa dabeeshaa markay dhabanaysa dhexdeeda axadun qof oo minkum idinka inaga mida yuuna dhex istaagin qof walbaba meeshii teendhadiisa ha galo ha isnabo faman kaana lahu baciir ninkii neef geela iyo riti iyo awr wata falyashudda ha dabro ha adkeeyo ciqaalow dabarkiisa awrta hala dabra yaguna waa dabeela loo adkaysan karin baa dhabaan doonta imaan doontee soo maarta dabeelihii iyo manaaqii iyo jawi hawadii iyo dabeelihii imaan doonu nabiga calayh salaatu wasalaam ka sheekaynaya waa mucjizo qalab ma haysto nabiga calayh salaam waxyaalaha noocaas oo kaleana aqoon iyo akhris midna ooma laha waa mucjizaatuhu sala allah alayh wasalam bay ka mid tahay fahabbat sidii uu sheegaya waxaa dhabatay riixun dabeel shadiidatun daran habeennimadii faqaama arajulu nin baa kacay yaan la kici baa lasu ogaa faxamalathu way xumbaartay alriixu dabeesha waa xumbaartay xataa alqatu waxay ku tuurtay bijabaleey ay buurihii reer dayi bay ku tuurtay buurihii reer dayi intay qaaday oo dhan baa ka qaaday ardu tabuuk iyo waxay ku tuurtay ardu day meesha xaayil la yidhaahdo alxaayil hadda ay dhahan gobollada sacuudiga ka mida ayay ku taala jabaley day halkaas weeye wa jaaa rasuulu llah nabiga jaa waxaa yimid rasuulu ibn اlcalaa ninkii ibnu cala la dhihi jir ayla meesha ayla layihahda madaxda u ahaa nin uu soo diray baa yimid gaal buu ahaa nin buu soo diray ilaa rasuulila nabiga alai salam buu usoo diray bikitaabin warqad buuna wadaa uu ka socotaa ninkii madaxda ahaa waahdaa lahu wuxuuna usoo hadiyeeyey baqlatan baydaa baqal cad waahdaa lahuda marka ma halkan qisadan tabuug baa oo sanadkii sagaalaad baa mise hadda ka hor weeyaan sidaasa fiican la yidhaahdo le'anno nabiga calayhi salaam hal baqal basuu lahaa baqashiisu hal bay ahayd duldul baa la dhihi jiray baqashaa nabiga calayhi salaamna wuxuuba haystay sanadkii sideedaad waa kii xunayn ku dagaal galay ee abu sufyaan ibnulxaari iyo cabaas camurasuulla ay hayeen marka sanadkii sideedaad bay gacanta ku jirta marka waxaa hadihi wa ahdaa wuxuu u soo lahu nabiga hadda ka hor baqlatan baydaa baqal cad yuu hadda kahor usoo hadiyeeyey ibnulcalahan haddase warqad baa socota fakataba ilayhi marka warqadda waxaa ku qoran heshiis iyo inay ogolyihiin inay jizyada bixiyaan oo in dagaal diyaar u ahayn fakataba ilayhi rasuulullah nabiga calayh salaam baa u jawaabay waahdaa lahu burda asagana burdi iyo macaawis buu soo hadiyeeyey uma aqbala waa soo qaabilay xataa nabiga calayh salaam waa soo laabtay aqbala rajaca muqbilan ila almadiina tabuug buu ka soo laabtay xataa qadimnaa waxaan soo galnay waadi lqura togii waadilqura ah ee maalintii hore lasii maray islaanta beerta leh ayaa la maray fasa'ala rasuulullah nabiga calayi salam baa wuxuu weydiiyey almar'ata naagtii beerta laheed can xadiiqatiha beerteeda haye beertoo la gooyey haddee beertii ka waran maxaa laga goystay kan balaqa hamaruha midhaheedii meequu gaaray faqaalad waxay tihi casharata awsuqin toban wusqi bay noqotay bikharsi rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam waa qadarkii nabiga iyo xisaabta nabiga uu sii sheegay ayay noqotay faqaala llahi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innii musricun waan degdegayaa muhimmaddii waa la soo dhammeeyey madiina loo socdaa marka madiina anigu degdeg baan waan degdegi siaan madiine u tago nabiga madiina aad u jeclaa innii musric faman shaaa minkum ninkii idinka igamid aho raba falyusric maciya ah, hela degdego waman shaa qofkii rabana falyamkut ha iska nasto oo maalmo kadib ha soo guur hadduu rabo fakharajnaa waan baxnay yaa nabiga ka hadhi axad nabiga ka hadhi male dhammaan dadkii o dhanba nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu soo wada duubay oo lasoo wada raacay xataa gabadha xaamiladaheeda umu sulaym aheed ay ilaahay ka baridoo tiri ilaahu fooshan iga qabooji ilaa aan madiino galo aniga oo nabiga aan ka harin fakharajnaa waan baxnay xataa ashrafnaa ilaa aan ku muuqano ku baxno ashrafnaa waxaan ku baxnay cala almadiina buurtii magaaladii madiina buuraheedii ishraafku waxaa wey inla madiina buuraha ku wareegsan marka qofka kor ka yimaada buurahaasu horta soo mari buurta markaad marto waxaad ishraafaysaa ood kor ka soo fiirinaysaa magaalada madiina ashrafnaa waxaan ishraafnay oon kor ka soo fiirinay cala almadiinati magaalada madiina wa madiinatu rasuuliillah wa masjidu nabiyi sala allah alay wasalam faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi haadihi daaba midani waa daaba magacii madiina wey dayiba iyo daaba nabigaa u bahiyey wahaada buurkaa soo baxayna uxudu waa buurtii uxud wa huwa uxud jabalun waa buur yuxibunaa annagana jecel wanuxibu nuxibu aan laakiin nabiga markuu fuulay isagii abubakar iyo cumar iyo cumaan ligligtay oo irticaash iyo ku dhacay nabiga cala salam uu yihi uhbaduu xudu fainamaa calayka nabiyun wasidiiqun washahiidaan markii dhihita nabiga calayh salaatu wasalaam nabi iyo run badanoo abubakar iyo laba shahiid noqon doonta waa cumar iyo cumaane ayaa korkaada fahadaa waa degay uma qaala wuxuu yidhi ina khayra duuri lansaar ansaar daaraheeda daarta maanta waxaa loo jeedaa qabaa'ilkii qows qows baa ila loo degan yahay qows walbaba xaafad buu degan yahay ina khayra iyo qabiiladeeda waxaa ugu khayr badan daaru bani najaar nimanka reer banu najaar la yidhahda daartooda yaa ugu khayr badan buu nabig alai salaam ayagaa ugu fadli badan inta xaafad iyo qowsa qowsaasaa ugu fadli badan waa kuwii nabiga calayh salaam soo dhowayntiisa saxaabada soo dhawayntooda aan u kala harin bay ahaayeen xataa addoommihii gabdhihii markuu nabiga soo galay naxnu jiwaaru min bani najaarin yaxabada muxamadin min jaarin ayay lahaayeen gabdhihii waxaan nahay banu najaar nabi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam soo dhowaynayna daris ka fiican ma leh uma daaru bani cabdilashhal reer bani cabdilashhal daartoodaa ku xiga uma daaru bani cabdilxaaris bnu khasraj ayaa kamida ku xiga uma daara bani saacida ayaa ka mid ah banu saacidahan waa sacd binu cubaade iyo abu usayd saacidi iyo sahl binu sacdin iyo qowskoodii wey daar banu saacida wa fii kulli duuri lansaar haddana intii la sheegay lambarradii koobaad ilan lambarrada inta hore maa la sheegaa moogtahay kow iyo laba iyo saddex baa la sheegaa uma qaala wuu camay wuxuu yidhi dhammaan waa baasteen uma qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi wa kulli duuri lansaar ansaar daaraheeda dhammaan khayrun khayr baa ku jira khayr bay leeyihiin dhammaantood hala kala fadli badnaado oo qaar baa dee munaafiqiintii iyo ku badnaa qaar baa soo dhowaynta ku soo degdegay qaar baa dhex gadaal ka yimid falaxiqnaa sacadu binu cubaada waxaan gaarray buu leeyahay abu usayd baa hadalka wataa waxaan soo gaarray ee sahal iyo sacd binu cubaadaan soo gaarray sacd binu cubaadana waa sayid alkhasraj haddana banu saacida faqaala abu sayd baa wuxuu yidhi alam tara sacad binu cubaadow maanta miyaadan ogayn anna rasuul allah nabiga calayhi salaam inuu khayara kala khayr baydna siiye kala fadilay duura alansaari ansaar qowsaskoodii fajacalanaa uu naga yeelay haddaan bani saaciidan nahay aakhiran qowska ugu dambeeyey inta la sheegay weeye huwaaan la sheegin baaba jira faadraka sacdun sacad oo walbahaarsanoo yar caraysan rasuulallah nabiga calayhi salaam buu soo gaaray faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah khayarta duura alansaar ansaar xaafadahoodii baad kala khayr badnaysiisay kala fadishay fajacaltanaa waxaa naga yeeshay annagii aakhira midda ugu dambaysa faqaala wuxuu yidhi awalaysa bixasbikum miyuunan kaafigiina ahaynan inugu filleen an takunuu inaad ka mid noqotaan min alkhiyaari min jumlati alkhiyaar kuwa khayrka badan ee khiyaarta inaad ku jirto oon lagaa tegin miyaynan kugu filleen bala wallah waa ku filan tahay kuwaaba la sheegin intii la sheegay haddaad lambarkaa ka soo gashay weliba miyayna farax iyo qiimo ku ahayn sidiibu ku raalli noqday xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana cafaan bn muslim safar xaw xadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana mugiirata bn salmt almaqzumi qaala xadaana wahayb bnu khaalid xadaana camr bnu yaxya bihada lisnaadi ila qowli wafi kuli duuri alansaar khayru baa ku sugan walama maa bacdu min qisati sacd bn cubaada iyo kadabatagii nabiga muuna sheegin raawiyan wazaada fi xadiidi wahayb wuxuu ziyaabiyey fakataba lahu rasuulu llah nimankii ibnulcalaa meliku aylah boqorkii ayla xukumay kataba lahu rasuululahi wuxuu u qoray calayhi salaam bibaxriimagaaladoodii bibaxrihi magaaladoodii wuxuu magaaladiinan iska haysta dagaal lagu soo qaadi mayno ninka la yidhaahdo ibnulcalaa madax ka ahow shardigii iyo heshiiskii jasiyada bixi adaa madax kaah baxriga waxaa la dhaha alqarya ah, icmal waraa albixaar waa kasooma ninkii geela lahaa ee yidhi waa soo hijroon doonaa ina amra alhijrati waa adag yahay geel maleed haa sekada ma ka bixisa haa faacmiluu bimaa waraa albixaar bixaarku waa marka waa tuulooyinka iyo magaalooyinka la dhahaa inta badan meelaha biyaha ah yaa la degaa walam yadkur fii xadiidi wahay fakataba ilayhi rasuulu llahi muuna sheegin sala allah alay wasalam baabun tawakuluhu sala allahu calayh wasalam nabiga tala saarashadiisa cala allahi tacala ilahay uu tala saaran jiray wa cismatillaahi ilahay ilaalintiisa lahu nabiga uu ka ilaaliya min annaasi dadka ilaa muhimmadii ay dhammaatay wakhtigiisii wallahu yacsimukum min annaas marka hore waa la waardiyeyn jiray rasuulka calayhi salaam ciidan baa waardiyeyn jiray xataa habeen buu nabigu seexan waayey cadowgii nabiga calayhi salaam oo ku dhow daraaddeed yuu yidhi qof i waardiyeeyaan rabi lahaa oo saalix ah oo wanaagsan sacad bin abi baa markiiba soo istaagay isagoo warbu weyn hadalkii nabiga ilahay baa soo qaaday waa yimid fanaama xataa qada nabi calayh salaatu wasalam ilah u ka quuriya ila caaisha qaala xadaanaa cabdu bnu xumaydin markay laakiin aayaddaa soo degtay wallahu yacsimuka min annaas marka soo degtay wuxuu yidhi waardihi iska galbada galbada ilahay baa ilaaliye ilahay baa ilaaliyey xadaanaa cabdu bnu xumayd akhbarana cabdurazaq akhbarana macmar bnu raashidin can zuhri can abi salama can jaabirin xaw xadaanii abu cimraan maxamed bnu jacfar bnu ziyaad walafdu lah akhbarana ibraahimu yacni ibnu sacdin can zuhriyi can sinaan bin abi sinaan addu'ali can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma qaal hazawnaa waan duullay maca rasuulilah nabiga ma ciise calayhi salaam ghaswatan duulaan qibala najdin xagga iyo najdi najdi dhulkaa la yidhaahdo ee qasiim iyo ka bilowda ilaa ciraaq baa la dhahaa qibala najdin faadrakana waxaana soo gaaray rasuulullah nabiga calayhi salaam fii waadin kaiir alcilah adrakna faadrakana rasuulu ullah waa la socdaa marka nabiga gadaal buu ka soo socdaa sidii caadadeed faadrakana rasuul nabigaaga wuxuu nagu soo gaaray calayhi salaam fii waadin wa fii waadin wixii oon marayna tog kairu ciilaha geeda badan dhulku waa dhul saxraa ah oo geeduu ku yaryahay marka meel tog ahoo geedaleh quracah iyo abaq ah ayuu ku soo gaaray nabiga calayhi salaam halkaasuu yidhi daga waa xilligii qayluulada iyo kulaylka duhurkii wey fanazala rasuulullah nabiga calayi salaam baa degay taxta shajara geedihii geed ka mid ah ay saxaabadu u banneeyeen halkii buu nebigu degay facallaqa sayfah seeftiisa wuxuu sudhay biqusrin laan min aqsaaniha geedka laamaheeda laan ka miduu seeftiisa nabiga calayh salaam ayuu sudhay dalfaqaaraheed qaala watafaraqa annaasu dadkiina waxay ku kala tageen filwaadiyi waadigii baa la kala aaday yastadiluuna bishajar ayagoo geedaha harsanaya nin walba geed buu doontay meelu madaxa geliyo qaala faqaala rasuulu ullah nabiga calayhi salaam waxaa laga wanheray nabigoo dhawaaqaaya oo le warbaalkaalaya soo kacaay nabigu wuxuu yidhi markii lagu soo diday oo laisku yimid yaa ataanii ii yimid wa ana naa'iman anoo hurda cadowgii xarbiyiintahay lala dagaalamay mid ka midoo ku raad joogay oo ilaa ilaa maxamed waa inaan soo dila yidhi yo asag u daba socday nabigoo gees ka jiifa keligii seeftiisana geed suran tahay buu soo gaadhay fa akhada sayfa seeftii buu qaatay buu yidhi nabigu fastayqadtu waan toosay wahuwa qaa'imun isagoo idul taagan calaya kor calaa ra'si madaxayga korkiisa isagoo taagan umaa indhaha kala qaaday falam ashcur ma ogeen ilaa wa sayfu sayftio waxaan ogaaday uun salta galkii laga bixiyey oo fii gacantiisa ku jirta seeftoo galkii intii laga bixiyey ololaysoo gacantiisa ku jirta unbaan arkay buu yidhi wax kale ma arkin fa qaala lii wuxuu igu yidhi gaalkii man yamnacuka minii yaa iga kaa reebaya qaal nabigu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allah ilaahay tawakulka wakaas tala awoodoo dhan rabbi bay iskugu aruuraysaa iskugu tegaysaa rabbi uunbaa ku ilaalin kara ku difaaci kara ku dhawri kara marka waxaan idin yidhi allah ilaahay uma qaala fi aaniya mar labaad buu ku celiyey man yamnacuka minii muxamedow yaa iika reebi kara maanta qaala qultu waxaan allah fashaama sayfa seefti buu galka geliyey riwaayo kale saqata intuu galka geliyey argagixii iyo haddana seefti ka dhacday nabigaa qadana seefti qaatay fahaa baraaruge eh huwa asagii aniga sheekeenaye daa waa kan jaalisun fadhiya waa kan ninkaan sheegaya meesha fadhiya seefti baa ka dhacday gacanta nabiga soo gashay markii gacanta nabiga soo gashay wuxuu yidhi nabigu man yamnacuka minii adiga iga kareebaya caqiida xumadaas marka fiir asaga wuxuu yidhi kun khayra aakhirin qof seefqaada ka ugu fiican noqo ha i waa calacalay ma islaami maya ma islaamayo laakiin col kugu soo socda iyo wax adiga dhib kugu ah ka shaqayn maayo hadda kadib markaasaa la yidhi arsoco iska sii daaya nabiga uma lam yacrid lahu rasuulullah ooma bambixin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxba ma yeelin iska tag buu soo maarti muhimadu maa inaad qof disho ka diijiso gaal ah muhimadu waxaa weeye hadba wixii maslaxada dacwada iyo diinta ay ku jirta wey ninka asaga xarbi buu ahaa gaal ah in kulka laga jaro wuu mudnaa wuu lahaa laakiin awaliyaad maxaa ka muhiimsan waxaa ka muhiimsan ninkan filanwaa inay ku dhacdo oo yidhahda ninkan intaa ogaa cagamurux daba socotay seefta la dul istaagtay intay kaa dhacday la wareegay seeftii la qaatay iska kaa soo daayay war ninkaa asagaa ah nin saa wey wallahi ninkaa caadi maaha waba nabi waba rasuul asagii deena uu noqdo afhayeen qareen ah looyar ah uu nabigii iyo muslimiintuba u noqda buu ku dhexdhacay oo yidhi waxaan inaga imaaday min cindi khayrinnaas dadka kii ugu khayr badnaa baan inaga imaaday xaggiisii asaga islaam dadkii islaamku musabada ugu noqday intii loo jeedeen intaa unbay ahayd dadku hadday islaamaan oo islaamnimada qaataan wax looga baahan yahay dil iyo dagaal midna ma jirto dagaalku waa wasiila iyo wixii ka hor istaago dacwada faafinteeda hor istaaga in turaanturahaas iyo qodaxdaas la xaaqo taa weeyaana wasiilo wey haayadu waa dacwada iyo diintii iyo cibaadatu llahi in ilahay keligii la caabudo wey waxadaanii cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami wa abubakr bn isxaaq fadliga xadiidka marka fawaaid buu leeyahy fawaaid buu leeyahy fara badan ah, waayna muuqataa fawaaidda soo maha ya sooma muuqato min fawaa'idihi kow cafu rasuuli illaahi wa xilmihi wa ahamiyatu dalika labo ya shajaacatuhu calayhi salaatu wasalaam geesinimada nabiga sala allah alay wasalam nacam tawakuluhu wa ictimaadihi cala allah afar ya ke jawaazu lmani qof aad ka xoog badan taood qabatay inaad ka sii dayn karto oo aadan addoonsi iyo dil iyo mxuu eh, aha furasho iyo midnaba inaadan ka qaadeen waa kuu bannaanta iska sii dayso fa imaa manan bacdu wa fidaan nacam an ku soo gebagabe ya ixtiraamu saxaaba watawqiirihim tawqiirihim lirasuulihim sala allahu aleyh wasalam ixtiraamkoodii weynayntii geedkii bay u daayeen ooga fogaadeen sala allahu aleh ali wasalam nacam ya alcafwu cinda almaqdira waana la sheegay sii qurxisay alcafwu cinda almaqdira adoo kari kara markaad karto inaad iska cafiso iska saamaxdo qayluulada xilliyaha kuleelka ama xilliga duurkiiya in la yar saaxdo qayluulada waxay daawo u tahay inaad nashaad miska dambe aad ku nashaaddo cibaadadii iyo waxqabadkii dayib waxaa ka mid a ah akhdu alxiida walxadar nabiga alai slam seef buu watay dagaalamaya seeftiisu wataa sala allah alayh waali wasalam oo inuu dagaalamo oo seef qaato oo isdifaaco isagoo nabiga ilaahaya qofku waa wuu isdifaaci karaa hala idifaaco hala ilaaliya keliya maaha wagayriha min alfawaa'id aljamma وxadثna cبdالله بن cبدiرحمن الdاrي وأبوبكر بن إسحاq qاala أخبرna أبو اليمان xkم أخبرna شعيب بن أبي حمزة عن الزهري qال xadثnي سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلام بن cبدiرحمن الزهري أن جابر بن cبدالله الأنساري وkاna min أصحاabi النبي صxaabada nabigu ka mid ahaaye weliba ibnu صaxaabi weeyaane ahbarahumaa wuxuu u warramay abu salama annahu qazaa inuu duulay maca nabiy nabiga maciisa calayhi salaam qaswata qiibala najdi xagga iyo najdi falamaa qafala nabiyu nabiga calayhi salaam markuu soo gadoomay qafala macah jaabir dadkii la soo noqday buu ka mid ahaa faadrakathm waxaa haleeshay oo soo gaadhay alqaa'ilatu qayluuladii yowman maalin xilligii la harsan jiray haraamadeed baadiyo waa yaqaana haramo xilliga la harsado xoolaha xataa geedaha la geliyaa uma dakara naxو xadiiثi ibrahim bn sacd wamacmar qala xadana abubakr bn abi shayba qala xadana cafan bn muslim xadana aban bn yaziidin qala xadana yaxya bn abi kaثiir can abi salma can jaabirin qaal aqbalna maca rasuuli الlah annagoo nabiga la soconna calayh اsalam baan soo gadoonnay xata ida kuna bidaati الriqac meesha daati الriqac layidha markaan marayno waa meel saxaabadu ay mareen oo ay kabala'aan ku mareen oo ay maryaha lugaha ku duubduubteen bimacnaa xadiidi zuhri walam yadkur uma lam yacrif lahu rasuulullah ninkii nabiga calayh salaam ooma banbixin waxbana ma yeelin waxba ma yeelin rasuulka ale faruu ka qaadin baabu wuxuu ku saabsan yahay bayaanu maa bucia nabiy nabiga wixii lala soo saaray oo min alhudaa hanuun iyo walcilmi cilmi ah ayaa la caddaynayaa iyo dadkii cilmigii iyo hidaayadii nabiga loo soo dhiibay siday u qaabileen qof walbaba iyo qaabkii uu u qaabilay sida loo kala duwan yahay iyo tashbiihu dalika fi alardi wa anwaaciha dhulka iyo qaybaheeda sida loogu shabahay xadaana abubakr bin abi shayba abu caamir ashcariy wamaxamed bn اlcalaa abu kurayb walafdin liabi caamir qaaluu xadaana abu usama xamaad can buraydin can abi burda burayda bin cabdilahi bin abi caamir can abi burdata can abi muusa alashcari can inabiyi sala allah aleh wasalam qaal ina maala maa shay tilmaantiis uu bacatanii allahu bihi ilahay ila soo bixiye caza wajal min alhudaa hanuun ah hanuunka ilahay ila soo saaray iyo walcilma cilmigii naafic ahaa ee nabiga waxyii loo waxyooday ee la ii soo dhiibay ee qur'aanka iyo sunnada ka koobnaa kamahali kayr roob oo kaluu la mid yahay alkaiir fara badan roob cirka ka yimid waxyiguna cirku ka yimid roobkuna cirku ka yimaadaa roob oo kaluu la mid yahay asaaba ku da'ay arda dhul ku da'ay fa kaanat waxay noqotay ardadii minhaa ardadii xaggeeda waxaa ka mid noqday daa'ifa koox dayibatun wanaagsan dhul ah, carrasan ah qiimo badan wax soo saar leh biyihii iyo balliyihii iyo welihii iyo wakaabihiina leh qabalat almaa biyihii bay aqbashay waxbay cabtay waxna way soo saartay faambatat ilkala doogii iyo cawskii iyo walcushba bay soo saartay alkaiira ee faraha badnaa wa kaana minhaa waxaa ka mid ahaa beerta kaana waxaa ka mid ahaa minhaa ardadii ajaadibu meel biyo leh ajaadib waa meelaha biyaha qabsada biyaha qabta amsakat ilmaa biyihii bay qabanaysaa fanafaca allaahu biha annaas ilaahay dadkii buu ku anfacay fasharibuu minha waa ka cabbeen wasaqoow way waraabsadeen xoolahoodii waracoow way daajisteen xoolahoodii wixii cawsoo soo baxay wa asaaba daa'ifatan kaaba qaybta koowaad wa asaaba waa da'ay asaabalmadaru daa'ifa qayb oo minha ardadii ka midahoo ukhraa kalena roobkii baa ku da'ay inama hiya qaybtan kale qaycaanun waa dhul oo caraseel ah ama sibsiba laa tumsiku maan biyo aan qabanaynin dhulka caraseesha iyo dhulka ciidkeeda hadduu roob ku da'ayo maantao dhan meel laga cabba aan lahayn walaa tumbitu kala cawsna ma soo saarayso waa caraseel biyana ma qabanayso kacbi maysid cawsna jidoogna kuu soo saari mayso tii hore maxay ahayd meel biyaha qabata tii ka horraysayna dhul carasan ah oo dayib ahoo biyahana qabta lagana cabba cuntadana soo saarta saddex qayb wey fadalika maalu man midkaa hore ee lagu shabbahay roobkii oo ku da'ay dhul carasan ah oo doog iyo biyaba leh maalu man waa qof tilmaantiis faquha fahmay fii diinillahi diinta ilahay buu fahmay kow wa nafacahu ilaahay wuxuu ku anfacay bimaa wixii bacatanii allaahu bihi ilaahay uu ila soo saaray diintii intuu fahmay oo ku camal falay iyuu facalima dadkii baray wa callama caalima waa bartay asagii wa callama dadkina waa baray cilmu naafic buu cilmigiis ilahay ka dhigay kaas wuxuu la yahay asagii cilmigii waa cabbay ka faa'iidaysay wuxuuna soo saaray cilmigii dadka inuu gaarsiiyo oo dad kale ka cabbaan wa maalu man wadaa midkanna maalu man qof tilmaantii wey lam yarfac bidaalika arrinkaa diin iyo cilmi iyo hidaayo la sheegi ee da'aya aan korba u qaadin raasa madaxa waxaasoo dhanba ooma taallo ah, maxaa tafsiir la akhriyaa ooma xisaabna xadiid fiqi diin inta socotooo dhanba madaxiisi korba ooma qaadayada habeen baa soo mari maalin baa soo maray sanad baa soo maray ku kalaa soo maray soddon sano afartan sano intaasu iska joogaa iska noolaa cilmigaa iyo diintaa socota asagu maba khusayso dad gaara iyo ummad gaara iyo wax gaara unbuu farta ku fiiqaya asagii ka qad ma ka qaday walam yaqbal ma aqbalin hudallaahi ilaahay hanuunkiisii alladii ursiltu bihi layla soo diray kaas waa dhulkaa sibsibka ah qaraseesha ah wax biyana lagama helaayo wax uu soo saarin maaha ma laha lam yatacalam walam yucallim walam yantafic waxba ma baranin waxbana ma barin mana intifaacsanin oo diintii maba qaato mana dhagaysto ayaa lagu shabahay wey baabu shafaqatihi tilmaan saddexaad baa ku jirta oo ah qofka intuu cilmigii bartay laakiin aan ka intifaacin dadka wax baraya asagana ma intifaacay kama faa'idaysanayo kaas waxaa weeyaan waa biyihii laga cabbaayey ee asagana wax soo saaraan lahayn waba kama faa'idaysan dhulka waxba kama faa'idaysanin waxba soo saarin dadkana way cabbaayaan baabu shafaqatihi sala allah aleh wasalam marka waxaa la rabaa alcilmu waalcamalu waaltacliimu waaldacwatu waalsabru arrimuhuusaas iskugu xigaan baro oo ku camalfal oo dadka bar ood ogu yeedh oo ku sabir baabu shafaqatihi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaam naxariistiisii wa mubaalaqatihi siuo ugu xeeldheeraan jiray fii taxdiirihim ummaddiisa inuu oga digo mimaa waxa yaduruhum dhibaaya waxa dhibi ayuu aad oga digi jiray ummadda calayh salaam ummatii ummatii waa kii lahaa markuu dhimanayay sala allah aleh ali wasalam laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniin rawfun raxiim casiizun ah, calaykum maa canidtum wax allaala wixii idinka ina dhibayo culays inugu ah way ku adag tahay nabiga calayh salaam sunnadii iyo wuxuu rabay inuu sameeyo cibaadaha yuu ka tegayaa ummadda amay culays ku noqotaa darteed sala allah aleh ali wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii in badan baad maqlaysaa qaala xaddaana cabdullahi bnu baraad alashcariyu wa abu kurayb wlafdu labi kuraybi qaala xadaana abu usama xamaad can buraydin can abi burdata can abi muusa alashcariy can inabiyi sala allah aleh ali wasalam qaal ina mahalii aniga tilmaantayda iyo wamahalu maa wixii tilmaantii uu bacatanii allaahu bihi ilahay ila soo diray aniga iyo diinta ilaahay iisoo dhow iisoo dhiibo laila soo diray miihaaliya tusaalo waa darbu lamhaal cilmiga qayb ka mida wey in tusaale iyo miiaal iyo maa qofka taqriibun lilfahmi si wax u fahmo miaal la siiyo kamahali rajulin nin baan la midnahay ataa qowmah nin qoomkiisii u yimid iyo qabiilkiisii isagoo dhawaaqaya oo waa waray iyo oo iyo ka kacay leh faqaala wuxuu yidhi yaa qawmi qowmkaygiiyow innii ra'aytu ljeysha jeyshkii baan arkay ciidankii cadow ah yacnii bacaynaya labadeeda indhood baan ku arkay colkii aan ka cabsanaynay ayagoo soo socdo hubkoodii iyo fardahoodii wata wainii innii ana nadiiru aniguna digaan ahay alcuryaan digmadiisu ay caddahay waxba ay shaki ku jirin iyo muxuua been ku jirin waagi horaa markuu qofka digaayo maraduu iska soo siibi jiray uu qayli jiray si aan loo beensanin fannajaah war alla badbaado fanajaah yacni unju badbaada oo ka badbaada oo waayo colkaa ka baxa ka kaca fa adaacahu daa'ifa qaar baa adeecoo yeelay min qowmi qoomkiisa ka mid ah oo yidhi wallahi waa runti faadlajuu way guureeyeen habeenkiiba waa la guuray cadowga berri imaanaya lamaba sugin fantalaquu tagay calaa muulatihim si deggan oo tartiibay intay u tageen yay meeluuna cadowga soo gaari karin ku daadsadeen ooy degeen wakadaba daa'ifa kooxna way beenayseen oo minhum ka mida qoomkiisii nagala tag bay dhehen waxaad sheegaysa ma lehe fa asbaxuu makaanahum meeshii bay waagi ugu beriya ku waabariisteen fasabbaxahum uljeyshu jeyshkii caawana soo guuraayay baa ku waabariistay fa ahlakahum waa halaagay wajtaaxahum waa tirtiray fadalika tusaalahaasna waa aniga iyo dadkiibay noo taallaya diinta layla soo diray oo waase fadalika kaa maalu man qof tilmaantii weeyaan adaacanii adeecay midkaas isaga ee xolkii ka cararay ee baxsaday kii aanay adeecayee naar iyo cadaab iyo cadho alla waa col eh intaa warka oga digay i maqlay watabaca raacay maa ji'tu bihi wixii aan la imaaday tusaalihiisii wey wadaa midkan kalena maaluman qof tilmaantii weeye casaani intuu icaasiyey wakadaba beeniyey maa ji'tu bihi waxaan la imaaday oo min alxaqa xaqa deena cadaab iyo ciqaab allah ay ku habsatay ayuu kuwaana la mid yihiin wey ah, marka waa amtaal iyo tusaalo waadixa oo xaya oo nabiga ummaddiisa uu mar walba u tusaalayn jiray dhinac walbuu ka tusaalaye nabiga calayh isalaatu wasalaam wa tilka alamhaalu nadribuhaa wamaa yacqiluhaa ila alcaalimu ah, dadka cilmiga iyo aqoonta iyo fahamka u saaxiibkae hidaayana u raacsan tahay kuwaanba amhaasha iyo tusaalaha fahmi buu ilahay leeyahy وxadna qtayb بن سacيid qal xadna mغيr بn cabdرحman الquraشhi can abi zina cabdالlahi بn dakwan can lacrq cabdiرaحman hurmus can abi hurayraةa radي الlah canهu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlah عalيه ali wasalam inamaa mahalii aniga tusaalahayga iyo wamahalu ummatii ummadayda tusaalahayga tusaale kalena ayna tuso si aad u fahamtaan ka mahali rajuli nin baan la midnahay istawqada naaran dab shitay habeennimo yuu dab shitay meel mugdi ah oo habeennimaada dab ka shidato wax allaala wixii ku jiray hawdkaas oo dhan ayaa soo didaayaee baalaley iyo dhul socod ahaa fa jacalat iddawaabu wax allaala wixii daabadaho dhutin lahaa oo dabeertuutaydii wixii o dhan waxay soconaayay iyo dhan boombidii iyo walfaraashu wax allaala wixii baalaley ahoo buugaayay waxay gudagaleen yaqacna fiihi inay dadka ku daadanayaan iftiin bay moodayaan way ku daadanayaan naartii weeyaan way ku gubteen fa ana sidaasoo kalean dadka isku nahayoo markaasoo isagana ka reereebayay ka celinay fa ana waxaan hayaa bixujasikum idinka guntiyihiinna guntigan saa inay hayaa war naarta ha gelina war ka jooga war waxaan aad ordaysaan ee shahawaadka ah ee naftiinna ay jeceshahay indhaha u taagaysaan ma aha wax raaxa ee eh, waa naartii waxaad iftiin moodaysaan war ka jooga wa antum idinkuna taqaxamuuna waad ku daadanaysaan fiihi waxaasaad ku daadanaysaan oo waxaad leedihi naftaan aan u raaxaynaynaa shahwadii naftaad ina derderaysa wax walba iska samee wax walba cun wax walba samee farjigaadii iyo badnigaadii iyo indhahaadii iyo xubnahaadii wixii oo dhanba qofka hadduu iska sii daayo waxaa isaga dee nafti xoogow inticaash iyo fahmo iyo nafta ka yar helay wuxuu u malayn inuu xoogow ka yar helay raaxaa laakiin cadaab buu ku dhacay saasoo kale lamid ahay buu nabiga calayh salaam waxadaanah camru naaqid bn abi cumara qaala xadaana sufyaan can isinaad bihada isnaadi naxwu qaala xadaana moxamed bnu raaficin xadaana cabdirazaq bn hamaam sancaani abarna macmar bn raashid asdi can amaan bn munabih bnu kaamil qaala hada ma xadaana abu hurayra waa noo warramay can rasuulilahi wuxuu noogu warramay bay kamid tahay xadiisan fadakara wuxuu sheegay axaadiida minha ay kamid tahay xadiistaasi ama minha waxaa kamida waqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi maali aniga tusaalahayga kamadali rajuli nin baan la mid ahay istawqada naara dab shitay falamaa adaa'ad markay hurisay maa xawlahaa gaararkeeda wixii aha o dhan iftiimay jacala alfaraashu wax wixii baalaley ah iyo wahaadiyi dawaabu waxa dhul socodkee taqaanaana iftiin ku soo yaaca allatii fi naari naarta ku daata waxay guda geleen yaqacna inay ku dhacayaan sida caadada ku ahayd fiihaa dabkii ku daadanayaan wajacala ninkiina wuxuu gudagelay yaxjuzuhuna inuu ka reerreebayo wayaglibnahu markaasi ka qaalib noqonayaano ma kari karo fayataqaxamna waxay ku daadanayaan fiiha naartii qaal nabiga wuxuu yidhi fadalika tafsiir bay u baahan tahay miaalkii iyo tusaalihii waa noo fasiray fadalikum mahali taas waa tusaalahayga iyo wamaalukum tusaalihiina oo ana anigu aakhidun waxaan hayaa bixujasikum guntigiinna can inaari baa inaga haya halumna can innaar war naarta ka soo carara haluma can innaar war naarta ka soo carara fafiruu ila allah ajiibuu daaciya allah yaa inugu hayaa fataqlibuunii waad iga qaalib noqonaysaanoo taqaxamuun waxaad ku hoobanaysaan fiiha naarta hadhow saad u socota nafti kow haddaad dhimato camalkaadin baa kor yaalla waa lagaaga digay xadaanii maxamed bnu xaatim qala xadaana ibnu mahdiy cabdiraxmaan ibnu mahdi qala xadaana sulaym can saciid bni mayna can jaabir bni cabdillaahi qaal qaala rasuulu rasuulka sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi mahalii wamahalukum aniga idinka waxaan la midnahay kamatali rajulin nin awqada naara dabshita fajacala janaadibu waxyaalahan dhulsocodka iyo walfaraashu baalaley yaqacna fiiha ay ku daadanayaan wa isaguna yadubuhunna uu ka mancinaayo oo yasduruhunna ka reebreebi canhaa naarta gelideeda waana aakhirun waxaan hayaa saasoo kale bixujajikum guntigiina dadow cani naari naarta inta diin la sheegay ee la wacdin ee la muxaadareen waxay iskugu soo booranaysaa ijcaluu baynakum wa bayna cadaabi illahi wiqaaya war cadaabki ilaahay wax inaga ilaaliya samaysto ha ku dhicina cadaabka baxajazakum can innaar wa antum idinkuna tafallatuuna waad ka fakanaysaan min yadi gacantayda gacantii iska moroojisaan oo tiraadaan waxan waa maqallay maqallay ma yeelayna naftaana yaad shawadii dab dhehaysaan ku dhexdhecaysaan kadib maxaa ku xigaa hebel waa dhintay ma hooyaa ah, guriga eh, qabriga la geli ma aabbaa la geli ma walaal baa la geli kuwa ugu roon ugu jecel waa kuwa dadaalaya ila duqaan dirba xabaallo ama walaalkaan aan xabaallo ee diyaarinaya si dirba godka laguu gelin lahaa si dirba lagu gelin lahaa ayaa lagu degdegayaa oo lagu dadaalayaa camalka keliya kugu soo haraya waana waxaa maanta la fududaysta camalkaas ee la yaraysto camalkaa way midka hooye aba kuu noqon ee ama ku cadaabi ama muxuu ahaa ku jannayni fa umuhu haawiya iyo muxuu ahaa ama janno ama naar labadaa mid unbaa hooye qofka u noqonaysa wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam cala nabiyina moxamed